بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd لله رب العاalمين وصلى الله وسلم عlى نبيina محمد وعlى آله وأصحاaبه أجمعين أmا bعd qال الناظم رحimه الله تعالى وللحمyدي والإmام أحمدا بأن mن لkذب تcmدا أي في الxadيiث lm نcd نqبlه wain yatub wasayra fiihi midluhu waatlaqa alkidba wazaada ana man ducifa naqlan lam yuqawa bacda an walaysa kashaahidi wasamcaani abulmudafari yaraa fi ljaani bikadibin fii khabarin isqaata maa lahu min alxadiidi qad taqadama waxaan soo haynay atafsiratu watadkira nadmigii ahaan alxaafid alciraaqiyi raximah اllahu tacaala waxaan soo haynay macrifatu man tuqbalu riwaayatu dadka riwaayadooda la aqbalayo tilmaamahooda halkan marka wuxuu ka gelayaa qofkii ay caddaato inuu mar nebiga ku been abuurtay xadiidkiisa haddii uu towbad keeno axaadiidtiisa siday noqonee oo mar dambe ma la aqbalaayo hiqanimo ma u baaqi ahaanay ma usoo noqonay ama yacni hiqa ma ahaana ma ahaan kara mase mar haddii lagu arkay xadiidka nebiga isagoo ku been abuuranayo u qasdaayo dib dambe xadiid looga aqbali maayo taasuu ka hadla marka wuxuu yidhi marka walilxumaydiy xumeydi abubakr alxumaydiy weeyaan tilmiidkii shaafici bukhaari sheekhiisana ahaa xadiidka ugu horeeyo bukhaari uu warinayana sheekha uu ka wariyeyba ah walilxumaydiyi xumaydi iyo walimaami axmeda imaam axmed waxaa u sugnaaday labadooda bianna man qofkii likadibin been tacamada u qasday qofkii been u qasdo ay fi lxadiidi xadiidka nebiga dhexdiisa yaa loo jeedaaye lam nacud <clears throat> yacnii u noqon mayno oo ma ahaanayno naqbaluhu inaan aqbalayno yacnii ma aqbalayno ma ahaanayno inaan aqbalayno wa in yatub haba towbad keeno haba towbad keeno ma la aqbalayo waasayrafiyi walisayrafiyi abubakr asayrafi shaarixu kitaabi الrisaala waa risaalada shaafici buu sharxay waالsayrafiyi walissayrafiyina midluhu kaasoo kalea u sugnaaday midlu dalik wa aطlaqa sayrafi waa iطlaaqay alkidba waa luqatan kidb in la yidhaah kadibna waa laba luqoba wa aطlaqa wuu iطlaaqay sayrafi alkidba ayuu iطlaaqay beenta ama yacni beenta nebiga xadiidkiisa ha ku saabsanaato ama wax kale ha ku saabsanaato waa idlaaqay macnaa saasuu leeyahay wazaada wuxuuna ku siyaadiyey sayrafi anna man qofkii ducifa la daciifiyo naqlan min jihati naqlin xagga naqliga laga daciifiyo lam yuqawa lama xoojinayo bacda an yacni bacda an xukima bidacfihi markii dacfigiisa la xukumay kabacdi la xoojin maayo ninkaa iqanimo ma noqonayo iqa ma aha walaysa wuxuuna yidhi walaysa ma nin huwa raawigu oo yacni fii dalika mas'aladan kulaba mid aha ka shaahidi markhaatiga oo kale ma aha raawigu mid markhaatiga la too-a maaha meeshan fii hadihi lmasala ayb wالsamcaani samcaani abulmudafari waa mansuur bnu cabdiljabaar saaxibu kitaabi qawaaic اladila ninka iskale yaraa wuxuu arkaa fi ljaani midka xadgudbay bikadibin been ku xadgudbay sababkeeda fii khabarin oo weliba yacni xadiid dhexdiisa uu ku been sheego ayb isqaada maa buu arkaa kii riditaankiisa lahu isaga u sugnaaday oo min alxadiidi xadiid ah kaa oo qad taqadamaa soo hormarayna wuxuu xataa intaan beentan lagu ogaanin ka hor wixii xataa uu wariyey waa dhacayaan kulli waa isla wada dhacayaan ayb intaas marka wuxuu uga hadlay mas'alada ah alkadibu fi lxadiid xadiidka dhexdiisa qofka haddii been inuu ku sheegayo la ogaado haddii uu towbad keeno attaa'ibu min alkadibi fi lxadiidi hal tuqbalu riwaayatuhu ma la aqbalaa oo mahiqa uu ku soo noqonaa mase ma la aqbalaayo uga hadlaa wuxuu leeyahay marka xumeydii iyo imaam axmed ayagu marka waxay ku tageen qofkiiba bianna man likadibin tacamada tacamada maxaa baxaayo khab-an isagoon ogeyn oo isdhahaayo waa toosan tahay ayuu qalad sheegay xadiid nebiga uunan dhihinoo wariyey laakiin been isaga uma qasdin inuu nb yani nebiga ku been abuurto oo waxa uu sheegayo wuxuu is yidhi waa saxiix kaas ma soo gelayo baabkan haddii marka sahwi uu ku dhaco qalad ama waham dartiis haddii uu yacni ay uga dhacdo inuu been ka sheega xadiidka kaas isaga kuma jira baabkan yani likadibin tacamadada marka waa qeyd waxaa soo gelaya oo kale qofkii waa u qasdaa matni daciif ah sanad saxiixa u ku rakibay matnigu waa daciif si loo aqbalo sanad saxiixuu ku rakibay uu usoo alifay meeshaasi marka waxaa kaaga baxayo qofkaasi waa kadaab baabkan waa ku jiraa leanna mutacamidna waa yahay been uu og yahay nebigu inuunan waxuunan dhihinna ayuu ka sheegaa waana og yahay waa u qasdaa wuu soo galaa kaas marka ayb sariqada marka sariqatulxadiidka iyo waa soo gelayada lafteeda beenta nebiga lagu been abuuraa ayb qaar waa jiraa culimmada dambe dhahaya hadduu qof ka toobad keeno intuu been wax sheegi jiray uu ka too xadiidka ku saabsan yacnii beenta aan xadiidka ku saabsanayn qofka haddii uu ka toobad keeno iyada masalada waa ka duwan tahay ee beenta xadiidka ku saabsan waa midda hadda laga hadlayo qaaraa dhahaya marka beenta xataa xadiidka ku saabsan hadduu ka toobad keeno waa la aqbalaa laakiin ma xoog badna waana meesha yacni suyuudi uu dhahayo maa ra'aahu alأwaluuna arjaxu daliiluhu fii sharxina muwadaxu alأwaluun marka xumaydi iyo axmed oo u jeedaa walilxumaydiyi xumaydi walimaami axmeda iyo imaam axmed waxaa u sugnaaday bianna man qof likadibin tacamada u qasday likadibin been ay fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa waayee maxaa u sugnaaday marka lam nacud ma no ma ku noqonayno ama ma ahaanayno naqbaluhu inaan aqbalayno ma aqbalayno wa in yatub haba toobad keeno xataa hadduu toobad keeno ma la aqbalaayo yacnii xadiidkaa la adkeynaa sha'nigiisa sababtoo ah xugun caam ahaa xadiidka ku dhisan oo muslimiinta oo dhan camimayo xadiidka nebigana wuxuu ahaa ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axadikum yani aniga been layga sheego la mid maaha qofkiin oo been laga sheegay oo kale ma aha tashriic waay nebiga haddii been laga sheego qofka waxbuu jideynayo tashriic buu sameynaya saas darteed marka waa adag tahay saasaa loo adkeeyey wa in yatub xataa ha ka toobad keenaba axmed wuxuu leeyahay towbadiisa waa anfacee beynahu wa beyna rabbihi waa anfacee laakiin mar dambe xadiid laga qaadan maayo macnaha diiba uu nebiga ku been abuuray wsayrafiyi walisayrafiyina waxaa usugnaaday milhu midluhu kan oo kale midlu dalika wa waa idlaaqay sayrafi alkidba beenta isaga waa idlaaqay laakiin warka sayrafi waxaa ka muuqdo isaga laftiisu inuu filxadiid ka hadlayo oo craaqi laftiisu saasuu sheegay oo sayrafi hadalkiisa wuxuu ahaa kulu man asqadnaa khabarahu min ahli الnaqli bikadibin wajadnaahu calayhi lam nacud liqabuulihi bitowbatin tadharu sidaasuu yidhi musanifku marka wuxuu yidhi ina aldaahira ana asayrafiya inamaa araada alkadiba fi lxadiid isaga laftiisa marka alkadib fi lxadiidka ujeedaa qariinadana waxaa ah marka min ahli naqlida u dhahayo min ahli naqli waayo sheekada dadka qofka ku been sheego ahlu naqli ma la dhahayo mid kaasoo kale min ahli naqli haddii la yidhaha waa qariinatun tuqayid qariina marka wax qaydaysa warka sayrafi marka sidaas ayuu ahaa ayb wazaada sayrafi wuxuuba ku daray ana man qofkii ducifa la daciifiyo naqlan min jihati naqlin xagga naqliga lagu daciifiyo soo guurinta lam yuqawa la xoojin maayo bacda an ay bacda an xukima bidacfihi marka dacfigiisa la xukumay ka gadaale la yani la xoojin maayo yacnii qof ay a'imadu ku xukumeen dacfi haddana in gadaal la yidhaahdo dacfigiibuu ka baxay maya saas ma dhacayso laakiin imaamu dahabi wuxuu ku xambaaray isaga xamala yacni xamalahu dahabiyu calaa man yamuutu calaa dacfihi yani raawi culummadu ay dacfi ku xukumeen sidaas ku dhintay isagoo daciifa xagga xadiidka u dhintay culummada gadaal ka timaado ninkaa hiqo ma ka dhigi karaanna maya ma ka dhigi karaan alimaamu dahabi isago taasuu ku xambaaray meeshaan macnaha laakiin qofku haddii dee cid tacdiilisay aynan jirin a-imadii mutaqadimiintana dacfigiisa ay sheegeen nin muta-akhira ma tawsiiqi karo ilaa inuu mutaqadim uga haysto aqwaal ama hadal maaha oo markaas ay noqoto mas'alo jarxi iyo tacdiil iskhilaafay ay noqoto markaas maaha laakiin hadday mutaqadimiintii daciifiyeen muta-akhir gadaal ka yimid ma ma hiqayn karaa maya cagsi oo maalan qofkaani hiqow ahaa hiqow ahaan jiri dacfi ma geli karaan oo daciif ma noqon karaa haa leanna qofku waxaa dhici karta waxyaabo badan ikhtilaadaa ku dhici karo tagayuraa imaan karo waxyaabahaas oo dhan baa imaan kara oo yacni dacfi daari'a waa imaan karaa laakiin tawfiiqu daaric ma soo noqon karaa mayuu leeyahay sayrafisaan waayahay wazaada faacilku marka waa sayrafi ibnu salax ma aha wazaada ay sayrafiyu wuxuu ku ziyaadiyey ana man ducifa qofkii la daciifiyo naqla min jihati naqlin loo daciifiyo xagga naqliga lam yuqawa la xoojin maayo bacda an xukima bidacfihi weli warkii sayrafi waas oda waleeyeysa mana ahaanin arraawi raawigu fii daalika arrinkaagan yani kaagan yani kaagaas yani ma raawugu kuma ahaanin ka shaahidi markhaatigoo kale ma ahaanin yani wuxuu leeyay markhaati iyo raawi mas'aladan iskaga mid kama aha oo ninka markhaatiga ah haddii gadaal ay ka caddaato fisqigiisa uu caddaado markii horena uu fiicnaa markhaatigiisii hore waa laqubaa lama dhahayo xukunkii lagu dhisay iyo dadkii wax lagu siiyey iyo dadkii lagu dilay markhaatigaas iyo qofkii marka markhaatigaa lagu dilay ee axkaam wixii lagu fuliyey waa la socodsiinaya mala naqdi lagu samayn maayo ma la burinayo xadiidkoo kale ma aha laakiin xadiidku hadday beentiisa caddaato ninkan gadaal ka soo caddaato axaadiidkiisii horena eberay noqonaya waa laga tegaya laakiin shahaadada markhaatigu ninku gadaalow faasiq ka noqday awal cadli buu ahaa markhaatigii hore baaqi waay wixii ka dambeeya fisqigaas kabacdi ayuunan markhaati gelaynin limaada lianna xadiidku tashriic caamou ku dhisan yahay laakiin markhaatigu umuur khaasa ah waay iyada xugun khaas ah ayaa markhaatigu ay kuxugunka markhaatigu dad dhifow khaas ku yahay laakiin yani xadiidka xukunka oo wato ummadda dhan ayuu sharci u noqonaa xadiidka nebigeena sala allahu calayh wasalam ee ahaa ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axadikumna waa waa tusaa aniga been laygu abuurto la mid maahan been idinka qof idinka mida lagu been abuurtayoo kale maaha ayb oo isku mid maaha taas marka halkaas ayb walaysa ka shaahidi marka sidaas u jeeda oo shahaadada iyada fisqigan daari'a ah wixii ka horreeyey intii cadaaladdu jirtay ma la tuurayo shahaadooyinkii ninkan uu markhaati furay oo wax ku dhisay lagu dhisay laakiin riwaayadu haddii uu been inuu xadiidka ku been sheega la ogaado wixii ka horreeyey marka waa waa la baxaya wasamcaani abulmudafari yani abulmudafar isamcaaniy mansuur bnu cabdiljabaar yaraa isagu wuxuu arkaa fi filjaani midka xadgudbay bikadibin bisababi kadibin been sababkeed kan kan ku yacnii dembiga ku galay fii khabarin oo weliba xadiid ku saabsan oo xadiid dhexdiisa yacni ah ayb isqaada man isqaada maabuu arkaa kii riditaankiisa low isaga u sugnaado min alxadiidi xadiidka ah kaasoo qad taqadamaa soo hormaray wixii hormar oo dhan in la tuurayo samcayni isaga saasuu marka tilmaamay sayrafi isaga markhaatiga iyo raawigu meeshaan iskugu mid maahan buu yidhi mas'aladan markhaatiguna warbaa waraa ku jira isaga laftiisu xanafiyad oo kale iyagu waxay leeyihiin maba la aqbalayo markhaatigii qaadiifkaoo kale qofka haddii uu haween muxsanada uu qadfay dib dambe markhaatiti xataa hadduu toobad keena la aqbali maayo marka adu meelahaas marka meelo ay ku kala bedelan yihiin waman rawaa can hiqatin fakadabah faqad tacaaradaa walakin walakin faqad tacaaradaa walakin walakin kadiba laa tuhbitan biqowli shaykihi faqad kadabahu اlآakharu wardud maa jaxad halkan wuxuu ka gelaa iyadana idaa jaxada الshayku marwiyahu sheekhu haddii uu diido ama uu inkiro wixii laga warinayay asaga ardaygiibuu ku inkiray oo wuxuu yidhi xadiidkan aniga mabelihi ma warinin ma xasuusto shaygii uu wari sheekha wixii laga warinayo inkiray you ku inkiraa ardayga uu ku inkiraa ardayga meeshaas marka maxay noqonay iyadana wuxuu leeyahay marka waman qofkii rawaa wariyo min ahiqaati yani xaalow hiqaadka ka mid yahay qofkaasi can hiqatin hiqo kale ka wariyo fakadabahu fakadaba sheekhii uu beeniyo hu uu ku beeniyo raawigii ka warinayo uu ku beeniyo yani sariixan waa si sariixa uu ugu beeniyo si sariixa uu ugu beeniyo faqad tacaaradaa labadooda way iscaarideen yaa iscaaridaa ardaygii iyo sheekhi sariix inuu ugu beeniyo waxay tahay inuu yidhaha kadabta calaya waa igu been abuuranay ayb faqad tacaaradaa way iscaarideen labadooda ardaygii iyo sheekhi walaakin laakiinse yacni kadibahu kadiba araawi yacnii raawigii beenintiisa oo yacnii isagu marka in kadaab lagu xukumo oo marka been loo nisbeeyo raawigii liajli sheekhiisa wax ku inkiray darteed laa tuhbitan beentiisu ha sugin raawigan been ha ku sugin korkiisa macnaha biqowli shaykhihi sheekhiisa qowlkiisa dartiisa ugu sugin ayb lanna maxaa yeelay sababtu maxay tahay fa ina aljarxa laa yahbutu bigayri murajixin jarxigu ma sugnaanaayo murajix la-aan meeshaan ma ogtahay waxaa lagu yidhi sheekhi iyo ardaygii baa isku hor yimid hadda ardaygiina wuxuu leeyahay xada yani xadathanii fulaan hebel baa ii warramay sheekhiina wuxuu leey may anig kuuma warramin labadoodii marka waa iscaarideen haddii ardaygii marka aada been ku xukunto oo aada been ku sugto liajli sheekha dartiis meeshaasi marka waxaa imaanayso inaad laba iscaariday mid ka midaad rajaxday bilaa murajix mid ka mida qowlkii sheekhii baad qowlkiisa rajaxday bilaa murajixin adoon marka qariino oo wax wax lagu rajaxo aan cuskanayn ma la rabo marka jarxigu marka waa inuu murajix ku sugnaado mar haddii layshaysto waa inaad marka murajix waa inuu jiraa wama rawaa qofkii wariyo hiqaadka ka mid ah can hiqatin ka wariyo fakadabahu kii laga warinaayo uu beeniyo hu raawigii uu beeniyo sariixan si sariixa uu u beeniyo wama kadabta calaya buyiri waa igu been abuuratay faqad tacaaradaa way iscaarideen walaakin kadibahu beentiisa laa tuhbitan ha sugin raawiga beentiisa oo inaad raawigii been yani kadaabnimo aada ku su aad aada ku sheegto ha sugintaas raawigan beentiisa ha sugin biqowli shaykhihi ha ku sugin sheekhiisa qowlkiisa sababtu maxay tahay faqad kadabahu faqad kadaba araawi raawigu wow bee yani waa ku beeniyey isagaba hu yacni faqad kadaba alaakharu kan kale dha waa ku beeniyey hu midkii wax laga warinayo ku beeniyey yani alaakhara faqad kadaba alaakharu hu alaakhara ka kaleu ku beeniyey marka wuxuu leeyahay sababtaadan ugu sugaynin been waxay tahay faqad kadabahu alaakharu sheekha laftiisa ardaygii baa si ahaan marka u beeniyey moogtahay waad ii sheegtay uu leeyahay adigaa qalad sheegayo ama adigaaba be kadabta calaya markaad ileedahay adaa been sheegayo ma kugu been abuuran inuu taagan yahay ardaygii asaga marka hadday labadii marka kan yani biqowli sheykh waxba kan beenha ugu kor sugin raawiyo sababto a ah faqad kadabahu aakharu ka kaleba waa beeniyey ayb waa ku beeniyey wardud waa garanay marka labadooda sheekhi iyo ardaygii midkoodna kadaab ma noqonayo midkoodna kadaab ma la dhahayo hay wixii la warinaayo ka waran marka ayb marwigii shaygii la warinayana maxaa la dhahaa wardud raddi wardud raddi maa wixii uu diiday sheekhu wixii uu inkiray uu diiday iska raddi oo xadiidkaasi mar haddii uu si sariixa sheekhu u diiday uu yidhi ma werinin waa iga been abuuranaysaa beenaad iga sheegtay si sariix ah haddii uu u radiyey oo ugu beeniyey shaygii la werinaayay iskaga tag oo isaga celi oo malgu waa laga tegaa wardud raddi maa jaxada ay maa jaxadahu shaykhu wixii sheekha uu jaxdiyey uu diiday ayb intaas dhan maxay ku saabsan tahay kulligood marka waxaa weeyaan fakadabahu sariixan marka uu si sariixa u beeniyo ee uu yidhaahdo waa iga been abuuranaysaa waxaani ma jiraan wamaa ilaa daalika marka ay tahay xukunkuu ku siiyey waa maxay labadooda mid kasta cadaaladiisu ka kale waxba uma dhibaayo warka uu ka sheegay laakiin shaygii la warinaayey matnigii ahaa meeshaas waa waa waa wa cillow yeelanayo waa laga tegaa waa goorma laakiin waa in kadabahu sariixan ugow waa hadduu sariix u beeniyo wain yaruddahu haddii uu radiyo wain yarudda shaykhu sheekhii haddii uu radiyo hu ardaygii xadiidkii buu ku celiyey ku radiyey bilaa adkuru laa adkuru buu ku radiyey laa adkuru xadiidkan aad ani iga warinaysa ma xasuustuyi ow amase maa yaqtadii wax keenayo nisyaanahu hilmaamitaankiisa ayuu sheegay oo maalan muxuu yidhi laa acrifu ma garanayo yani waxaan ama wuxuu yidhi ma xusuustiyu yidhi oo kale laa adkur ama waan iloobay buu yidhi qad nasiituhu waa hilmaamay iyo wax lamidu yidhi laa adkuru buu yidhi ama wax nisyaan keenaayo ayuu ku radiyey oo sariix iyo jasmi ma jiro faqad ra-ow waxay arkeen culamaau alxadiid alxukma xukunku lildaakiri midka xusuusto yacnii inuu leeyahay lilraawi raawiga xukunka iskale xukunka muqadamkaa waxaa iskale raawiga addaakiri xusuusan cinda almucdami culummada badankooda agtooda mucdam lculamaa agtooda wa xukiya waxaa la sheegay alisqaabu ridid baa la sheegay can bacdihim baa laga xikaayoonay culammada qaarkoodna inay markaa ridaana laga sheegay oy leeyihin xataa haddii laa adkuru ama waa hilmaamay uu yiraa xadiidkaasi in laga tago yaa laga sheegay oo raawiga riwaayadiisa wax la siinaayo oo mudnaan ama tixgelin ma jirto ayay qabaan waana xanafiyada bacdulxanafiya sidaas qabto amaa maca jumhuuru lcilmi waxay qabaan mar haddii uu sheekhu wax jasminin si sariixa uuna wax u radinin wax jasminin uuna wax goynin markaasi waxa ay leeyihiin xukunka waxaa iska leh lidaakiri daakirkuna waa kee daakirku waa ardayga leanna ardaygu markan wuxuu leeyahay waa jesmina isaga xadaanii fulaan uu leeyahay sheekhiina wuxuu leeyahay lama xasuusto wax ma jizminayo markaas ardaygii baa la qabana riwaayadu waa la qaadana ka qisati shaahidi wadalika ka qisati shaahidi oo kale waaye shaahidkii qisadiisii iyo walyamiini dhaarta oo xadiidkii ahaa qadaa rasuulullahi sal l slam nebigu wuxuu xukumay ma wax ku xukumay bishaahidi walyamiin hal marqaati iyo dhaaro isku kabay waa marka amwaal iyo laga hadlaayo maal qaadigu markaa maal haddii la xukumaayo mudicigii marka hadduu laba marqaati keensan waayo hal ou keeno dhaarow ku kabaa xadiidkaas qisadaas ayaaba la mid ah id cilo yacni nasiyahu ama id goortii nasiyahu ou hilmaamay suhaylun suhayl id nasiyahu waxaa hilmaamay suhaylun suhayl baa hilmaamay alladii suhaylkii oo ukhida laga qaatay xadiidka canhu xaggiisa laga qaatay baa hilmaamay fa kaana wuxuu ahaa suhayl bacdu bacda nisyaanihi hilmaankiisa ka gadaale yaquulu yacni inuu dhahayo can rabiicata yani yarwiihi waa warinaaye dheh can rabiicata can nafsihi xadiidka markii uu iloobay kabacdi wuu warin jiray suhayl isagoo dhahayo xadaanii rabiicatu canii rabiica ii warramay anuu xaggaygu ka waramay saa isku soo celin jiray ah. oo ardaygiisiibuuba ka wari jiray laftiisa ah. sanadkiina isagoo haddana kusoo laabma kusoo noqona lan yudiicah yani lan yudiicahu ma dayacaynin oo xadiidkii marka uu hilmaamay iskama dayicine bal waa wari jiray isagoo ardaygiisii dib uga wari jiray taasuu marka meeshaas keenay marka labaan u kala qaadaynaa marka idaaxadda idaa yani raawigu haddii uu idaa jaxada raawi marwiyahu ama idaa nafa raawi marwiyahu raawigaa wuxuu warinaya hadduu anfiyo ama uu diido inuu jasmiyey inuunan jasminin haddii uu jasmiyey riwaayadii meesha waa tegi laakiin labadooda midna jarxi ma ku dhacayo sheekh iyo ardayga haddii uunan jasmininna labadooda cadaaladooda ma tegayso riwaayadiina waa lagu dhaqmaa oo marka ninka wax xusuusto man calima xuja calaa man lam yaclam ala dhaha qisadan marka qisati shaahid walyamiinowna u keenay ayb iyada lafteeda marka khadiibulbaqdaadi daara qutni khadiibulbaqdaadi kutubay ka alifeen suyuudi oo mutaakhiriintana kitaabuu ka alifay oo waxaa la dhahaa tadkiratu lmu'tasi fi man xadatha wanasi qofkii inta xadiid sheega hilmaamay laakiin mararka qaar waxaa u baahan lafteeda raawigu sheekha inuu xadiidka horta inkiray ama uu diiday waxaan u jeedaa uu ku uu jaxdiyey oo ninkii ardaygiisii uu ku inkiray uu yidhi igama maqlin ma sheegin inuu horta sidaa xaaladdu inay tahay lafteeda u baahan inuu sugnaado oo qisada arrimahaasoo kale loo maraayo lafteeda inay haabit tahay oo maalan waxaa caan ah hadda kutubta xadiidka ama kutubta takhriijka waxaa lagu arkaa xadiidkan caaisha ayuma imra'atin nakaxat bigayri idni waliyihaa fa nikaaxuhaa baatilun fa nikaaxuhaa baatilun fa nikaaxuhaa baatilun waxay leeyihiin zuhri sulaymaan ibnu muusa ayaa zuhri ka warinaya ibnu jurayj can sulaymaan bni muusa can izuhriy markaasay waxay leeyihiin ismaaciil bnu culaya ismaaciil bnu culaya can ibni jurayjin annahu sa'ala zuhriya ibnu jurayj zuhri buu su-aalay xadiidkan ayuma imra'atin nakaxad ma aqaano laa carifu xanafiyadu marka xadiidkaas waa waxay ku cileeyaan qisadaas oo waxay leeyihiin raawigii laga warinayo zuhri aa yidhiba laa acrifu awalan horta ma sugan tahay qisadaas masma sugnaa u baahan koow in la feeriyo qisadaasi marka sugnaanshadeeda ma sugna waxaana cillo u ah ismaaciil ibnu culaya ibnu jurayj riwaayada wax ka warintiisu yaa war la geliyaa oo yaxya bnu maciin abu zakariya yacnii waxbuu ka sheegay riwaayatu ibni culaya can ibni jurayj oo waxba inuunan ka maqlin ayuu sheegaa marka qisada lafteeda la dhahayo zuhri baa inkiray ama laa acrifu yidhi xadiidkan qisadaas lafteedaanba horta ansixin meeshaas marka waa cilo xataa hadday ansaxdo laa acrifuhu inuu yidhaha inuu ilo jismi ma aha haddii sulaymaan ibnu muusa marka uu hiqo yahay zuhrina uo ma aqaano uu yidhi falqowlu qowlu sulaymaan ayb marka meeshaas waa kaas washaafici nahabna cabdilxakami yarwii can ilxayi liqawfi tuhami washaafici washaaficiyu alimaamu shaafici nahaa wuxuu ka reebay ibna cabdilxakam ibna cabdilxakam ayuu wuxuu ka ree ayuu ka reebay yarwii inuu wariyo can ilxayi mid nool inuu wax ka wariyo likhawfi tuhami tuham yacni tuhmooyin ka kacabsashadeeda darteed ayuu uga reebay oo alimaamu shaafici baa ibnu cabdilxakam wuxuu ku yidhi qof nool waxba ha ka warinin sababta waa maxay waxaa laga yaabaa inuu kugu inkiraan uu ku yidhaahdo anu waxaan ma aqaano iga been abuuranay inuu ku dhahaa laga yaaba haba ka warinin kama aamin ihid buu leeyahay inuu sidaa ku yidhaahdo ayb marka iskaba dhaafo wuxuu kule intaad shiddadaas iyo waxaas geli lahayd ayb ka qisati shaahidi walyamiini id waqti nasiyahu ou hilmaamo suhaylun suhayl aladii suhaylka oo ukhida canhu laga qaatay xaggiisa fakaana wuxuu ahaa yarwiihi inuu xadiidkaa warinaayo suhayl bacdu bacda nisyaanihi hilmaamitaankiisa ka gadaale can rabiicata inuu ka warinaayo can nafsihi nafsadiisa rabiica rabiicana iyuu ka warinaya asageeda lam yudiicahu ma dayacaynin washaaficiyu shaaficina nahabna cabdilxakam buu ka reebay yarwii can iriwaayati macnaa yarwii ay can iriwaayati buu ka reebay werin can ilxayi laga wariyo likhawfi tuhami tuhmooyinka cabsashadeeda darteed waman rawaa biujratinwaman biujratin lam yaqbali isxaaq waraasiyi wabnu xambali ayb halkaana wuxuu ka gelayaa akhdu الtaxdiidi biاlujra ama akhdu اlujrati bالtaxdiid ujro in lagu qaato weri xadiid xadiid in lagu qaato oo qofka inuu xadiidka werintiisa inuu ku qaato lacag uu yidhaha intaas isii bil walbo ama intaas isii intaasoo xadiid haddaan kuu sheego ama aan ku baro intaasoo lacagan kaa raba ujro marka waa waa la kala shardi waa shardi waa shardi haddii laakiin shardiga uunan ku jirinba meesha oo qofka waxba shardisanin haddii hadda wax loo keeno waa iska qaadan karaa ujro maaha taas ijaar maaha ujro maaha iska qaadan karaa inkastoo culammada qaar ay min baab alwaracba u diidi jireen xataa nacam alimaamu nawowi a ka mid ah ee la yidhaahdaa raximah ma qaadan jirin waxba nacam wuxuuna dhihi jiray ibnu cabaar wuxuu ka sheegay ibnulcabaar inuu dhihi jiray waxaan ka cabsanaa khuruujan can xadiidi alqaws xadiid alqawska waa xadiidka cubaadata bnu saamid oo ninuu qur-aanka baray khaansoo usoo hadiyeeyey nebigu u keenay sala allahu calayh wasalam saanaa jirtuu yidhi haddii aada naar qaadanaysa qaaduu yidhi marka sidaas markay dhacdaybaa marka xadiidku dacfi baa ku jira sanadan ubay ibnu kacab iyo cubaadatu ibnu saamid iyo ayaa warinayaan dacfi baana ku jiro laakiin alimaamu nawowi min baabi alwarac ayuu wuxuu dhihi jiray marka xadiidu lqows yaanba ka baqaaba inaan soo galo khilaafkiisu yacni waa daciif maadaama inkastoo uu daciif yahay haddana meel uun inuu ka soo galo u ka cararaayo uu ka carari jiray marka xadiidkaasna de qur-aanku ku saabsanaa inkastoo waaqacatu cayn ou ahaa oo ay dhici karto dad ahlu sufa ah oo ayaguba aan waxba haysanin oo islaamkii la soo qariibay oo guryahoodii iyo maxoodii ka soo tegay haddana hadii lacag laga sii qaado kumaynan habbooneyn sidaas waaqacatu cayn inuu yahay aduu la sheegay ayb marka ujradu waa un shardi in lagu galo oo inuu intaas sii intaasaan ku bara waman rawaa qofkii wariyey oo xadiid wariyey biujratin ujro wax ku wariyey yani biakdi ujratin lam yaqbal ma aqbalin isxaaqu isxaaq bnu raahuya wاlraaziyu abu xaatim alraazi wabnu xambali iyo imaam axmed ibnu xambal ma aynan aqbalin oo arrintaa marka jarxi bay uga dhigeenba qofka wax ku qaato wahwa isaguna shabiihu ujrati اlqur'aani qur'aanka ujradiisa ku lagu shabahow mid shabaho ama wax shabaho yakrimu wuxuu dhimayaa ou goynayaa min muru'ati linsaani insaanka muru'adiisu wax ka dhimaa qofkii muru'adiisu wax u dhimaa laakiin abuu nucaymin abuu nucaymse alfadlu waa alfadlu bnu dukayn shaykhu lbukhaari shuyuukhda bukhaariye horow ka mid aha waaweyn laakiin abuu nucaymin abuu nucaym alfadlu ahaa alfadlu bnu dukayn akhada wuu qaatay oo xadiidkiiba taxdiidkiiba ujro ku qaadan jiray isaga wagayruhu wakadaa hayruhu kayrkiina sidoo kale waa qaatay cafaan ibnu muslim safaar ayaaba ka mid a dadka qaatay tarakhusan bayna u qaateen ruksaysi ay ruksaysanayaan arrintaas ayib meeshaas marka khilaafaa ku jiro axmed binu xambal abuu xaatim araazi isxaaq waxay arkaan inaan lagu qaadanin xadiid uu jiro aan lagu qaadan inay arkaan waana qofkii ku qaatana waa radiyeen oo waxa kama aynan aqbalin weliba axmed wuxuu dhihi jiray laba nin waanu lagu imtixaanay abu nucaym alfadl bn dukayn iyo cafaan bn muslim isafaar waa sugnaadeen mixnadii khalqu lqur'aan markii la dhibaayo dadka ayagu waa sugnaadeen dhinacaas marka ammaanay ka mudan yihiin dhinac kalena ujiray ku qaataan xadiidka dadkii marka waa eedeynayaan annaguna waa difaacaynaa maanta dhan saasoo kale u dhihi jiray imaam axmed wa huwa shabiihu ujrati lqur'aani xaafid alciraaqi marka wuxuu leeyay qur'aanka ujrada ujradiisa ayay marka tush tu lagu shabaha waayo التحdيiث بالأجرة ama أخذ الأجرaةi بالتaxdيiث iyo yعnي qراءة qur-aanka in lagu qaato isku mid waayuu leeyahay qur-aankunad waxaa soo arooray ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah wax aad wax ku qaadataan ujro waxaa ugu xaq badan kitaabka alleh xadiidkaas saxiix waaytaasaa lagu qaad marka xadiidkiina min baabi ola oo lagu qaadan karaa marka waxay keliya ka hadlaan culummada idaa tacayana calayhi maalan fardu kifaaya ahayd awal adigiibuu kugu caynoobay mutacayinuu kugu noqday waajib uu kugu noqday ma ku qaadan kartaa mayay leeyihin leanna waajib adig ku saaran inaad lacag ku qaadato maba salaadan tukana lacag halaysiiyo sax ma noqonaysa qaar sidaa dhahay waa jira laakiin abu nucaymin alfadlu akhada waa uu ku qaatay wagayruhu wakada akhada hayruhu tarahusan iyagoo marka mutarakhisiina iyagoo rugsaysanaya marka abu nucaym wuxuu dhihi jiray labayo toban qofaa gurigayga joogta rootina ma leh hal rootina ma haayo labayo toban nafarna gurigaygay joogaan idinkiina xadiid inaan idiin akriyaan rabtaan u dhihi jiray ma uma marka saas marka wuu ku qaadan jiray si uu marka fain nabada hadduu tuuro takasubkii iyo wixii buu tuuro fain nabada hadduu tuuro alkasba yacni kasabkiibuu tuuray soo shaqaysigiibuu iska tuuray uu ka tegay <coughs> shuglan bihi ku shuqloomid darteed bihi bitaxdiidi oo ku shuqloomayo darteed ayuu u tuuray ajiz bannay buu yidhi marka ajiz bannay markaas irfaaqan dhimrin darteed u banay aftaa bihi waxaa arrintaa ku fadwooday ashaykhu abu isxaaqa abu isxaaq shiiraazi ashaykh abu isxaaq shiiraazi ayaa ku ayaa fadwooday oo markaa masaladan maxay tahay ninkii haddii uu shaqo tago yacni wuxuu u lug xiran yahay ama uu shaqo taggiisii wuxuu iskaga dhaafay wuxuu ku shuquloonsan yahay waxbariddan dadka haddii hadda uu ka tagana waxbariddii waa la waayana haddii waxbariddii la waayana ahar salbi ah soo noqonayo kasabkiibuu marka wuxuu uga mashquulay yacni taxdiidkiibuu ku mashquulay kasabkii uu ka mashquulay markaasoo kale wuxuu leeyahay waa bannaantaha inuu wax ku qaato waana sida macmuulka oo hadda un lagu dhaqmo kaas waana isku midda qofka hadduu fiqiga akrinaayo ama uu akrinaayo xadiid ama akrinaayo yacni tafsiirkii akrinaayo qur-aankiioo dadka u dhigaa haddii uu hadda kasab aadana ma fursaddaas ma la helayo ma dhigi karo cid ka kaafinaysoo buuxinaysana waa yaraanay xaaladaas marka wuxuu leeyahy hadday ayagu oo ulug xirnaado waa bannaan tahay wax lagu qaato markaas zamankan dambena un taas baa un iska ahay leanna qofku haddii uu ku mashquulo kasab raadintiis waxaa laga yaabaa marka inay wax badan dhumaan qaar waa jiraa culimmada ka mid oo dhahayo ibnuljawsi baan filaa inuu ahaa isaga wuxuu leeyahay dadka zamankan jooga haddii la yidhaha lacag keena waa iska dhaafayaan cilmiga barashadiisa wuxuu le dadkii hore cilmiga qadari jiray waa baaba-een haddii hadda la yihaaho wax ma lagu baraayo ilaa aada wax keento waab ka tegaya dhinacaasna nadar bay iyadana leedahay bale laakiin dow waxaan ka hadlayna ogo waa u jira haddii qofku laakiin uu dowladda wax ka qaadanayo oo dowladdu iyadu ay diinta danaynayso oo ay yacni dadka diinta akrinaa iyo dugsi qur-aanka dadka dhigo iyo dadka dadka u fadwooda iyo qudaadda iyo iyada ay mushaar siinayso mas'aladan maba ku jirtaba taas leanna maalka dowladdu ay hayso waa maal caama wahaynaa maalka caamkaa inuu wax ka qaato ujiro ma soo gelayso iyadiina ma hayna hadda dowlad danaynayso yacnii diin wax u raadinayso danaynayso ma la arka ma la helaya bal uun inay waxaana laga yaabaa haddayba wax ku bixiyaanna waxay ugu bixinayaan inay lugta ku dhagaan yaa qofkii waxaa waaye maamulkii hadday gacanta la soo galaan oo iyagu ay wax bixiyaan waxay wax ku bixinayaan baaba waxuu noqonay inaan diinba la akrinin bas diin ha sheegin meeshaas tuji iska tagbax marka kaas ma ahan iyadu wanaag ma ahan taas kale mas'aladaa marka sidaasuu ka yidhi warudda duu tasaahulin fi اlxamli kaالnowmi waladaa kalaamin asli halkan laga bilaabo ilaa uu ka dhammeeyado wuxuu galaa mas'alada ah taxamulka qofku yani markuu xadiidka soo xambaaraayo tasaahulka galo xadiid marku marka lasoo xambaarayo qofka galo ayuu ka hadlaa warudda waa la radiyey duu tasaahulin tasaahulka u saaxiib ah fududaysi macnaha fi lxamli fi taxamuli xadiidka soo xambaaridiisa dhexdeeda ku tasaahulayo maqlita samaaca xadiidka maqlidiisa iyo soo xambaaridiisa ayuu ku tasaahulaa ka nawmi hurdo oo kale kalmutaxamili xaala nawmi nin xadiidkii iska ayuu soo xambaaraa hurdana waa iska hurdaana kaasoo kale markaa khalala imaanaya waxma laga qaadanayo kan nawmi oo kale waaladaa wakadaa rudda sidoo kale waa la radiyey duu tasaahulin tasaahul mid u saaxiib ah fi ldaa-i yacni xaal aladaa waqtiga xadiidka uu gudbinaayo asaga uu gudanaayo ayuu haddana tasaahul iska sameynaya soo ku samaynaana kalmu midka xadiidka gudanayo oo kale laa min aslin asal xaggii aan ka gudanaynin hadda labau sheegay taxamul iyo addaa taxamul waa sida xadiidka loo soo xambaarto addaana waa sida loo guto waa xadiidka marka meeshaani wuxuu leeyahay qofna wuxuu ku tasaahulaa waqtu xaalatu taxamulka markuu xadiidka soo xambaarayo sidee camal oha iska hurdaha ama meel buuq badan oo qaylo badan oo laqab iyo qaylo uu ka jiro ayuu meel gadaalo iska fadhiyaa wax si fiican muu maqlaayo iyada nafteeda nooc uu keeni doona meelo kale inuu ku keeno laga yaabo hurdada lafteedu da dadku isku mid maaha iyada xataa waxaa dhici karta dadka qaar intibaahoodu inuu aada u xoog badan yahay abulxajaaj ilmizi waxaa la yidhi juska xadiidkaa lagu lagu dul akri jiray isagoo iska hurdaayo oo gam-aayo ardayga kitaabka haystaa gafaayey markuu gafo dhab waa soo qabana marwaa soo baraarugaa joojiya leeyahay daara qitni isaguna waa la yeeriyey waxbuu iska qoranaya jus ayuu iska qoranayey waana la socdaa darsiga markaas la yidhi adiga samaacaagaan maba ansaxayo isku maqlid ma nihinuu yidhi marka aniga adiga hay meeqa xadiidaa la sheegay intii xadiid oo la sheegay uu ku celiyey bisanadihaa dadka marka maskaxdooda iyo xifdigooda iyo isku mid maha ayb warudda waa la radiyey duu tasaahulin tasaahulka u saaxiiba fi lxamli fi اtaxamuli soo xambaaridda dhexdeeda yaani ku tasaahulayo ka nowmi kalmutaxamili xaala nawmi midka waqti xaaladda uu hurdaayo wax soo xambaarayo kale waaladaa wakadaa rudda waa la radiyey duu tasaahulin tasaahul mid u saaxiiba fi ladaa fi xaalat اlada xaalatuladaga marka see loogu tasaawulaa marka xadiidka la jeedinayo kalaa min aslin kalmu midka xadiidka gudanayo laa min aslin saxiixin aan ka gudanaynin ayb asal saxiixa aan ka gudanaynin isagana uu yahay qofka akrinaayo ogooda waxaa shardiga isaga inuu akrinayo isagaa akrinaayo asal saxiixana ma haysto ninkaasi addaha waa ku tasaahulaa ayb ama dadka maqlaaya qaarkood ayaa marka yacni ow bacdu eh, ka wuxuu yihi maca kownihi huwa isagii marka uu yahay alqaari midka akrinaya oo isagu yahay ama saamicinta qaar ka mida akrinaayo isagana asal fiican ma haysto waa tasaahul fi اladaa ayb waxaasoo dhanna maxay u noqonayaan hayru اlxaafid ama alxaafid qofka xaafidka ah asaga dhib ma laha laakiin qofka haddaynan xaafid ahayn asal saxiixana uunan haysanin mutasaahil waay fi ladaa waana la radinaa markiisa kalaa min aslin marka asalkan laga hadlaana asal saxiixa waa inuu ahaado muqaabal ah ow qabila talqiina ama talqiintiiba u aqbalaaba ninkan xadiidka sheegayo gudanayo ayaa wuxuu yahay nin qaabilun litalqiin qaabil litalqiin maxaa laga wadaa axaadiidta isaga uu wariyey haddii lagu daro kuwo kale la dhexgeliyo manka saa dhex saari karo waxaa la leeyahy xadadaka fulaanun anahu qaala akhbaranii fulaan nacam u iska dhaha nacam nacam nacam kuwo marka uu leeyahay waa jiraan kuwo uuna lahayn asaga oo uunan maqlin asalkiisa aan ku oolin ayuu haa iska dhaha qaab fulaanun marka waxaa laleeyahay yaqbalu talqiin waxayna ku tijaabi jireen muxadisiinta qofka markay rabaan inay ogaadaan tagayur inuu ku dhacay ama ikhtilaad ku dhacay imtixaankaasay ka qaadi jireen toban xadiid sagaal asaga uu leeyahay hal xaba lagu dhex daraa ouna lahayn hadduu ka soo saari karin oo haa uu iska dhahaayo ow qabila talqiina kaas ow amase qad wusifa waxaaba lagu tilmaamay bilmunkaraati biriwaayati lmunkaraati axaadiidta la inkiro munkaraadka ah waradidkiisauba ku caanbaxay oo markaa lagu tilmaamay yacni yarwi lmanaakiira ah layihi fulaanun yarwi lmanaakiir ma la qaadanayo marka waa la radinaa kaas kahratan daata kahratin xaal ay tahay manaakiirtaasi mid badnaan u saaxiib ah iyadoo ah ow curifa ama waa la aqoonsaday isaga bikahrati sahwi baa lagu garta lagu aqoonsaday oo nin sahwi badan inuu yahay aad u hilmaam badan ayib wamaa xadatha mana ka xadiidaayo kamana xadiidin min aslin asal xaggii asalka oo saxiixin saxiix ah nin sahwi badan waaye asal saxiixana ma haysto oo uu marka xadiidka ka akrinayana ma haysto fa huwa isagu marka kaas raddun marduudun waayo marka kula radiyo waay waxyaa uma in buyina halkaana masale marka waxuu galaa uma intaa dabadeed in buyina haddii la caddeeyo lahu isaga haddii loo caddeeyo halatuhu haladkiisa haddii loo caddeeyo famaa rajaca uunan ka noqonin saqada waa dhaca cindahum cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda xadiiuhu xadiikiisa dhacayo xadiikiisa waa dhaca bal marwiyuhu waxa uu wariyo dhan ayaa dhacaya xadiidkaas maahane bal waxa uu wariyaa dhacaya jumacu dhammaantood bal marwiyuhu jumacu waxa uu wariyo dhammaantood baaba dhacaya kadaa sidaa ayaa alxumaydiyu xumaydi maca bni xambalin lala qabo lmubaaraki lala qabo sidaa ayay ro ow arkeen yani ro ow waxay arkeen isqaada xadiidi lmutasifi bihada midka yacni sidaa ku sifaysan xadiidkiisa rididiisay arkeen fi lcamali camalka dhexdiisa sidaasay ku arkeen ay ixtijaajan wa riwaayatan mana la xujaysanayo werinna riwaayana looma isticmaalayo waayahay qaala ibnu salaax waxa uu yidhi wafiihi nadarun wafiihi kan lasoo taqriiriyey nadarun daymaa ku sugan sababta waa maxay ninkan lalada masaladan ka hadlayno ogow waxay tahay masaladaan ka hadlayno ou hadda isagoo ka hadlaayo ninkaani qalad ayuu ku dhacay raawiga ah qaladkiyaa loo sheegay ma ka laabanayo riwaayadii buu qalad ku sameeyey waa lagu baraarujiyey ma ka laabanin waxay leeyihiin marka culimada waa lagu celi waa xadiidkiisu waa dhaca bal wixii uu wariyo dhana dhacaya xumayd axmed ibnu xambal ibnulmubaarak sidaasay arkeen ibnu salaxna wuxuu leeyahy fiihi nadar nadar see ugu sugan yahay marka wuxuu ugu sugan yahay buu leeyahy waxaa laga yaabaa sababtounan u laabanin uunan uga laabanin inay tahay inuu u arko ninkan baraarujinaayo oo qaladkiisa sheegaayo ahliye inuusan u arkinba oo weyn inuusan lahayn wuxuu isleeyahay ninkan adiga qaladkan kugu baraarujinayo waxaan adaaba ka badiyo ama isagu gafsan yahay waxaasaan imaan kara qad laa yahbutu cindahu khaba khaطa'a ninkan uu dhahayo ka laabo inuuna dhagtiisa ka sugnaynaaba laga yaabaa licadami ictiqaadihi cilma almubayini lahu ninka wax u caddaynayo cilma almubayini lahu kan wax u caddaynayo cilmigiisaunanba aaminsanayna ama wuxuu isleeyahy wacadami ahliyatihi ama ninkan wax baraarujinayaanba ba ahal u ahaynba arrintaas markaas wuxuu leeyahay ninkaani sababtuu uga noqon waayo cinaad ma aha marka adayg ma aha wa nadarta meeshaasay ku dhisan tahay laakiin hadday xufaad waaweyn ay u sheegaan oo uu soo taagnaado markaas xadiidkiisa waa la ridaa dadka xadiidkooda saa lagu daciifiyeen waxaa ka mid ah sufyaan bnu wakiic wakiic ibnu ljaraax wiilkiisa sufyaanaba ka mid a ah. iyo rag kale qaala ibnu salaax wuxuu yidhi wafiihi nadarun baa ku sugan daymaa ku sugan nacam haa buu yidhi idaa kaana haddii uu ahaado yacni cadamu rujuucihi noqosho la-aantiisu cinaadan hadday ahaatay madax adayg madax adaygo minhu xaggiisa ka ahaaday maa yunkaru daa maa yunkaru la inkiri maayo daa ayda alqowl qowlkaas horan soo sheegnay in marduud ooya la inkiri maayo ay famaa yunkaru daa ay ilqowmu bisuquudi riwaayaatihi la inkiri maayo cabdiraxmaan ibnu mahdi baa shucba wuxuu su-aalay man iladii tatruku ariwaayata canhu yaad ka tegaysaa riwaayadiisa qaala wuxuu yidhi idaa tamaadaa fii khalaqin mujmacin calayhi qalad qaladnimadiisa lagu ijmaacsan yahay haddii uu ku madax adaygo walam yatahim nafsahu nafsadiisa ounan tuhmin cinda ijtimaacihim markay intaas oo culamo ah waxaan waa qalad ay leeyihiin naftiisa haddounan tuhmaynin kaas xadiidkiisa riwaayadiisa waa ka tegaa buu leeyahay shucbana marka waa ku jiraayo waa kaas wa acraduu fii hadihi اduhuuri can ijtimaaci hadihi اlumuuri shantan beyd marka wuxuu iskaga hadlayaa zamankan waxaan ka soo hadlayna ma ogtahay macrifatu man tuqbalu riwaayatuhu shuruud iyaan ka soo hadlayna aan soo sheegaynay wuxuu leeyahay shuruuddaas iyo waxyaabihii aan ka soo hadlaynay zamankii hore zamanu tadwiin waaljamci marka riwaayaadka la ururinayo la jamcinaayo zamankaas ayaa shuruudan la fiiri jiray wakhtiyadan dambe oo acsaartii muta dambe oo riwaayaadkii kutubtu sugnaadeen shuruudaha shuruudahaas tirada badanba la fiirin maayo marka wuxuu leeyahy marka wa acraduu way ka jeesteen fii haadihi duhuuri zamanyaalkan dhexdooda way ka jeesteen can ijtimaaci haadihi اlumuuri umuurahan yani kulmita yani urursanaantooda yani umuurahan inay soo ururto yani oy ijtimaac haadihi umuurahan kulankooda inay ku kulansanaadaan raawiga zamanadan dambe wuxuu yidhi waa laga jeestay licusrihaa culayskeeda darteed ayaa looga jeestay bal e bal yuktafaa bal e istaqara alxaalu xaalku wuxuu ku sugnaaday calaa ictibaari bacdihaa shuruudan qaarkeed in la ictibaariyo wa annahu yuktafaa iyo in lagu kaaftoomaayo bilcaaqili caaqilka qofka wax warinaya inuu caaqil yahay almuslimi muslim uu yahay albaaliqi qaangaar uu yahay hayrilfaacili ku sameeyo uunan ahayn lilfisqi fisqi daahiran sida muuqato fii daahiri alxaal macnaha marka uu xadiidaya wa fi dabdi dabdigana bian yuhbata in la sugo maa rawaa waxa uu warinayo bikhai mu'tamanin bikhadi hiqatin lagu sugo hiqa khadkiis mu'tamanin oo la aamino lagu sugo bis wa annahu yarwii inuu warinayo yani xiina yuxadisu waayo marka uu xadii inuu ka wariyo min aslin nusqo saxan asal xaggii kaa oo waafaqa waafaqa yacni waafaqay liasli shaykhihi sheekhiisa asalkiisa waafaqaayo kamaa qad sabaqa sidii soo hormartay linaxwi daaka kaagaas ayaa albayhaqiyu bayhaqi yacnii markaa u leexday kaagaa xaggiisuu bayhaqi u leexday sidaas bayhaqi baa sheegay uu ka rabaa laakiin bayhaqi waaba looga horreeyo sheykhiisa xaakima sidaanu kala sheegay marka wuxuu leeyahay zamanadaani shuruudahan inay kulmaan waa laga jeestoo licusrihaa sababtu maxaa lagu kaaftoomaa marka xaalku wuxuu ku sugnaaday shuruudahan qaarkood bis in la fiiriyo in lagu kaaftoomo bal yuktafaa bilcaaqili almuslimi albaaligi hayri lfaacili lilfisqi daahiran intaasaa lagu kaaftooma xagga dabdigana maxaa looga kaaftoomaa waxa uu warinaayo bikhaطi hiqatin inuu ku sugnaado ila u badan waxaa hadda inta badan wa yarwii min aslin marka uu warinayana asal saxeixa inuu wax ka wariyo asalku waa muhiim zamankan hadda aan joogna maxaa asal noqonaayo dabcan waxaa asal noqonaayo dabca yacni dabacaadka nusqooyin saxan laga taxqiijiyey culummana ay taxqiijisay kuwaasa waxay noqon karaan kuwo markaas la ictimaado waayo laakiin haddii shiikhu uu iska soo qaato isagiina riwaayadii xadiidkii uunan ku fiicnayn kitaabka uu ka akrinayana dabca tijaariya iska tahay daarulbasiira iyo daarulxadiid iyo daarulkutub alcilmiya iyo yacni kuwo in wax laga guuriyaba ay qalad tahay hadduu miisku saaran yahay oo wato kuwaas oo wax ka akhrinayo meeshii marka min aslin waafaqa liasli shaykhi waagii hore farguriya wax lagu qoro jiray marka culammada ibnu xajar oo kale markuu wax warinaayo nuskhadiisu nuskhatu shaykhihiyay ku saxan tahay intaas intaas nusqo saxan inuu ka akriyaa la rabaa si kitaabku sidii mu'alifkiisii u qoray inuu inuu ahaadaa la rabaa laakiin haddii uuna sida zamankan laakiin maxaa soo baxay hadda makhduudaad hadda wax lagama akriyo yani waxaan ujeedaa qofka hadda wax akrinaayo makhduud maha ma ka daalacanayo wax kama akriyo kutub daabacan oo makiinado daabaceena wax laga akriya dabcan kuwaas laakiin waa inaad marka doorataa ama la arkaa kuwa laga shaqeeyey iyo kuwaan laga shaqeynin ardayga inuu fahmi karo laga shaqeynin oo maalan haddii kitaabka intaasoo nuskho laga taxqiijiyey inta culumo ay haddana marka aada u taqaano ay fiiriyeen dad ahlu waraca ay fiirinayaan kitaabku wuxuu ku soo dhowaanaa sidii marka ninkii qoray oo u qoray marka hadda dadka ma baneeyaanba dad badanaan banayninba oo iska yani bal u arko marka laga hadlayo taxqiiqaadka iyo dabacaadka wax aan qiimo ku fadhinin dad u arkaa jiro dad dadka ku duraayaan aragna xataa oo dhahayo waxaas cilmi miyaa dabca fulaanin dabca heelmin dabca adabca alfulaaniya dabcadaas ka fiican waxaas cilmi miyaa buu ku ley nocay u ahaan weysa waab kitaabka inuu saxan yahay ama saxsanaashuhu uu dhow yahay wax weyn zamankan marka waxaa aaya ku ahaa marka sheykh alcalaama cabduraxmaan ibnu yaxya almucallimiy alyamani laba kitaabna waa ka qoray taxqiiqa qaabka nusaqa loo taxqiijiyo dad yow aan muslimiin ahaynna waa laga yaabaa inay aad u yaqaaniin mustashriqiinta iyo yani kutub laga yaaba inay iyaga soo saaraan banaan marka qofka hadduusan faker ka haysanin ciddi taqaanay uunan ka faa'iidaysanaynin waxaa laga yaabaa inuu waxba uusan u arkin ayb marka waanahu yarwii min aslin inuu ka warina waafaqa asal xaggii asalka oo waafaqa liasli shaykhii waafaqayo ardaygii iyo maxay isku sheegayaan iyo shiikii markaas haddii kanad dabcad iska tijaariyo tacbaana oo wax ka akrinayo ardaygiina wixiiba uusa waxba ka aqoonin oo baabkaas uusa waxba ka garanayn maxay isku sheegayaan labadiisma maxay isku sheegayan ma culammada waaweyn waxaan aragnay aada uu wax akrisa zamankan yani waxay samaynayaan shan nusqo oo kala duwanaa laga yaabaa oo dabco in meesha lagu haysto oo dabacaad weliba cilmi ah dabacaad cilmiya ah oo sheekhii marka uu leeyahay tan maxaa ku yaal middaan maxaa ku yaal meeshii darsina uu ka socdo muqaabalana ay ka socoto muqaabaladaas marka wax badanaa hadhow kusoo baxayo qaladaad laga yaabo sheekhu inuu fasiro ay dhib wax ku noqdo yaa laga yaabaa marka qaladka waxa keenayba ay tahay dabca yani waxa meesha ku qoranaan ahayn wixii sheekhu uu qoray mualif haddii marka iyadoo saxan la helo inay fududaa lahayd taqidiin ilhilaali baa wuxuu sheegay kitaab la yidhaahdo addacwa ila allah fii aqdaarin mukhtalifa uu qoray ayaa wuxuu yidhi hindiya indiya anoo joogu yidhi ayaa waxaan akrinaya yidhi adab kitaab adab uu akrinaya anfila diiwaan lmutanabi inuu akrinayna markaas baa waxaa dhacday beyd baa marka wuxuu yidhi meel aan u dhaqaajiyaan aqoon waayo ardaydii marka waxaan ku yidhi meel aan u dhaqaajiya ma haayo qofka hadduu culamo yahay takalluf male moogta cilmigan waxbaa loo reebaa markaasa waa qaadeen ardaydii qaar ka mida nin bay u geeyeen hindi ah hindiduna dabcan dad aada u yaqaan waa ku jiraan adabka nin bay u geeyeen markaas wuxuu yihi carabtaan wax ma taqaanin waxbuu marka beydkiibau si un u jacburiyey wuu u tegey marka waa u tegey markaasa waxaan idhi wuxuu si beydkii jacburiyey icraabaan ihi marka waa yahay icraab leanna icraabtu macnaha waxbay kaa fahamka waa saacideeda icraabkii iyo tawjiihiisii wixiiba haddana isku qaldhamayna wixii marka inaynan saxnaynaa soo baxay dabco kalea waxaa laga keenay buu yidhi marka meel kaloo hindiya ka mid a ayaa dabco kaleoo kitaabka la keenay waxaa la ogaaday marka dabcadan qalad ku jiray inuu ahaa markaasna waa la fahmay beydka waxaan marka haddii qofka uu qadaan madow oo iska raacayo wareeraa imaanayo marka kamaa qad sabaqa sidii soo hormartay linaxwi daaka kaagaas oo kale yani albayhaqiyu bayhaqi baa marka kaagaas oo kale u iishay falaqad aala samaacu samaaci marka wuxuu u ahaaday yani litasalsuli sanadi sanadka xiriirkiisa dartiis unbau hadda samaacu u jiraa yani kutubta hadda in sanad lagu wariyo keliya waxaa la rabaa un sanadkaas inuunan kala go-in oo tasalsulkaas dhis ayaa laga rabaa ee hadda wax sugnaanaya maba jirtaba oo wuxuu yidhi waxaa la yidhi wadalika kulluhu sababtu waa maxayna wadalika kulluhu litadwiini alaxaadiidi fi ljawaamic horta axaadiidtu hadda kutubta kutubuuljawaamic ay ku sugan tahay iyo masaaniidda iyo macaajimta allatii jamacaha ahlulxadiidi kutubta ay ahlulxadiidku ururiyeen ayay axaadiistu ku sugan tahay faman jaa alyawma u fiirsa hadalkan qofkii maanta imaado bixadiidin waaxidin hal xadiid qofkii la imaado xadiidkaas oo laa yuujadu cinda jamiicihim kutubtaasoo dhan aan laga helaynin lam yuqbal minhu laga aqbali maayo leanna axaadiidtii waa la dawinay waana la qoray in hadda joogo hadduu la imaado xadiid cusub maba la imaan karaa oo aynan la imaanin kutubtii jawaamicdii masaaniiddii aan ku lam yuqbal minhu ay liannahu maxaa yeelay laa yajuusu an yadhaba calaa jamiicihim kulligood inuu ka tago suuragal ma aha waman jaa'a qofkii la yimaado bixadiidin xadiid macruufin cindahum nin baa hadda sanad buu wax ku wariyey xadiid marka dabaraani ku jiro wariyey xadiid la yaqaano qofkii la imaadana faladii yarwiihi waxa uu warinayo laa yanfaridu biriwaayatihi isaga lama gooni noqonaayo waalxujatuna qaa'imatun biriwaayati hayrihi xujadiina waxay qaa'im ku noqotay ninkaas wariyey ee hore adi hadda haddaad isku dayda wax kasta samayso xadiidka aad warinayso hadda waa xadiid ku jira kutubulxadiid haddii marka xadiid kutubulxadiid ku jira aad la timaado adiga kuguma sugnaanin xadiidkaa riwaayadaada kuma sugnaanine riwaayatu ayrika hayrika ayuuba ku sugnaaday wax aan jirin oo kutubta ku oolin haddaad warisood sanadaan u keenaan dhahdana maba sugnaanayo sababtaasaan marka maadaama tadwiinkii uu dhammaaday sababtaas baan marka aad loogu adkaynin dadkan dambe ahliyada sida loogu adkeeyey dadkii hore oo kale aan loogu adkaynin hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasabi